العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب المستحاضة وغسلها وصلاتها aadaakani baabulmustaxaadati haweenaydii dhabar furanku ku dhacay ee eh, dhiigu kaba gu'i waayey bal baabkeedii waa axkaamihii iyada kuba tacalluqsanaa iyo waqasfiha maydhigeeda ay maydhanayso bal waqtiga ay maydhanayso iyo wa salaatiha salaadeeda siay ka yeelayso xagga salaadii taas buu baabkeedii yahay <clears throat> bal xaydka waan ku kusoo jirnayo waata aan soo aragnay kolley caawana casharka intiisa hore mustaxaadadii ayuu axkaamteedii yahay oo dee iyadna aada u muhima waana wax dumarka kuba yimaado oo dee had iyo goor kuba soo noqnoqdo dumarka qaarkood oo loo baahan yahay in la ogaado bale waxay axkaamteedu tahay kolley xayd iyo istixaado waxa udhexeeya ana xaydkuna waa dheegan ee isagu awqaad macluumo aleh ah ee si dabiiciya dumarka ugaba yimaada bal matalan taas oo iyadu waaba dee ma aha xanuun iyo waxyaala keenaane waa diigii caadiga ahaa ee dabiiciga ahaa ee dowradoodii shahriga ahayd weeye ama istixaadadu kolley waa wax cilla ay keenayso ama xanuun keenayo oo isagii bal markaa dhiiggii oon kaba go-ahayn oo markaa maaha dhiiggan intuu raximka ku ururay san waxyaalahan kale jidhku uu kaba maarmo uu jidhku isaga soo saare ruuxu markaa uu jidhkiisa kaba soo baxo raaxo iyo uu dareemo iyaguna saas oo kale ah oo wax jidhkii ku ururaya raximkii ku ururayo waqtigiisu markuu gaadho ee soo bixitaankiisani waaba raaxo iyo shay dabiiciya waana tan axkaamo kala duwani kuba xidhan yihin ama kani waa ka duwan yahay waan arki doonaa bal taas buu baabkeedi yahay <clears throat> wuxu uhi muصنifku raximah الlahu taعaalى وxadaثna abubakr بn abi shaybata وabu quraybi qaala xadaثna wakiic can hishaam bn curwata can abihi can caiشhaةa qaalat anaha qaalat bal sanadku waa sanadka aynu soo wada aragnay marar ee ay dee markaas aan inagu cusbayn caiشha ayaa waxay tidhi jaءat waxaa timi faadimatu bintu abi xubayshin haweeneydaa faadimo la yidhaaha ina abi xubaysh ahayd baa timi kolley riwaayaadka xadiiska oo inoo yar socon doona ayaa kol wax iyada ku tacalluqsan iyo reerkoodii ay markaa inoogu iman doonaan oo markaasaan yar eegi doonaa haweeneyde bal haweeneydaas oo saxaabiyad ah muhaajiraadkiina kaba mid ah ayaa timi ilى النabiyi slى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay bay u timi faqaalat waxay tihi ya rasuul الlahi rasuulki ilaahay ow inii anigu imra'aة haweeney baan ahay ustaxaadu macnaa waxaa iga yimaad dhiig baan iga go-ahayn oo waxaa i asiiba istixaado iyo dee dhiigga aan joogsanahayn kolley ficilku wuxuu u binaysan yahay majhuul buu u binaysan yahay lafdi ahaan xagga macnaa dee waxa weeyaan walow ma u binaysan yahay waxaan dee faacilkiisii aan la magacaabin haddana xagga macnaa faacil ahaan buu u binaysan yahay ayoo waxa ay tahay macnaa tan baa i asiibta ihesha oo dee waxaana iguba dhaco dhabar furan baa igu dhaca bay tidhi kolleyna luqada carbeed waxaa jirta afcaal aan yaraynba oo iyagoo marka la eego lafti ahaan iyo siiqa ahaan majhuulun binaysan xagga macnaha iyo waxa kadna faacilun binaysan oo faacil waxa ka dambeeya yahay oo koley majmuucaan arkaya culimada qaarkood oo nadmiyo ilaa lix iyo lixdan ficil gaadhsiiyey markaa maba yara dee ficilkan aan hayna ayaa kaba miday <clears throat> haddaba waxay leedahay waxa igu dhacda ee dhiigga aan joogsanahayn oon iga go-ahayn o falaa adhur waabatan ma daahir noqonayo macnaa daahirnimada waxay u wadaa dhiiggiiba igama go-ayo waa xidhiidhaya waa socdaa afaadacu salaata dee way ogeyd xaydka in salaada aan la tukanayn inta xayd jiro afaadacu miyaan ka tegayaa asalaata salaadii miyaan daynayaa intaa dee dhiiggaasi iga socdo salaadii miyaan daynayaa faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh laa may oo waa inta dhiiggu istixaado yahay in la xukmin inuu xayd yahay in waxa weeyaan ma daynaysid salaadii oo kama tegaysid inamaa daliki kaagaasi keefka waan kasrinaynaa dee baa lagula hadlayo rasuulka ilaahay arrinka aada sheegayso iyo dhiigga aan joogsanayni maaha xayd iyo caadadii caadiga ahayd ee dabiiciga ahayde cirqon xidid weeye kollay dee waxaan socdaa xididka naftiisii maaha mudaaftan iskaba qadaranaynaayo inamaa dalika cirqon ay damu cirqin weeye waa xidid dhiiggii weeyaan oo waa xidid ama wax noqday suxun ay kuba yimaadeen waxaanay halkan dee kolley ama kutubta qariibka haba noqoto kuwa shuraaxdan iyo keyrkood ba ay soo naqliyaan xididkan in alcaadil lagu magacaabo ama alcaadil say yidhaaheen daashii dhibicda lahayd waxaana leeyihin waa raximka afkiisa soke ayuu kuba sugan yahay dee waana ay bal matalan wax ku imanayo qoon kuba imanaya qoonkaasi ha kaba yimaadee waa sida xadiid kuba yimi axaadiida baabkan kuba soo aroortay kaba mid ah inamaa hiya rakdat min الshayطan waaba shayطaan talbiiskii dhibtii harakadiisa xadiidka lagaba cabiray waxaanay dhahaan kolkoola de waxaaba uu kaba dhasho oo in badan dhici karta inuu kaba dhasho waqtiyadeena dambe caqaaqir iyo xubuubyadni kininada la isticmaalayo kolkol waxaas dowladii bay khalkhal intay kuba keenaan waxani uu joogsan waayo kininkaa la isticmaalayo kaba dhalato kol dee shay nafsiya oo marad nafsiya inuu kaba dhasho waxyaala waa dee kollay asbaabo kala duwan waa yeelan karaaye bal markaa waxaani waa xidid dhiigiye maaha dhiiggan isagoon dee markaa caadi ah ururaya raximka ku ururaya waqtiga awqaadaha leh kaa isagu ma ahan walaysa ma ahaanin filxaydati xaydadii muctaadka ahayd ee dumarka caad ahaan uga iman jirtay taas ma aha salaadii markaa ma daynayse maxaa la yeelayaa waa kan faidaa aqbalat markay soo qaabisho alxaydatu ay bilaabanto weeye alxaydatu xaydadii caadiga ahayd markay bilaabanto ay soo qaabisho fadaci salaata salaada iska daa oo dee xaayadood markaa tahay salaada faraha ka qaado ha tukan si aanay uba soomahay ninkeedii uga dheeraan adigu aanu ninkeedina ulaba kulmayn ama waxyaalihii de axkaamtii xayd baa kuba iman xayd lahaa waidaad barad markay jeedsato ee muddadii intay dhammaato xaydka ama aada xaydu jirtay taasi ay sheedsato dhiiggan kale haba jire faksili mayd cankii xaggaaga adama dhiigga dhiiggan ee waxa weeye xadasan waa jira nijaasna way ee iskaba mayd e waxaana arki doonaa xadiidka duruqdiisa dambe maydhina way maydhanaysaa dee wixii dhiiggiina ine waa nijaasbe isagiina waa iska maydhi dabadeedna waxaan isagoo iskaba socda ayaa maxay yeeli wasalii tuko oo salaadii markaas tuko taas baa rasuulka ilaahay ku yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal xadiidka aan horta duruqdan qaar ya raacin waxoogaana waan kusoo yar noqon doonaa weliba qolooyinkiina sharaxaysana imaamku raximah llahu tacaala sharaxa nawowi si fiican walow dee kutubta fiqiga iyo waxyaala ama kutubdee shuruuxda axaadiis oo dheer markood iyo hadalladoodii dheeraa oo dhan aanay dee kuba sugnayn lakiin hadal muhimo fawaa'id kala duwana ayaa kuba sugan walowta aan lahayn xalayba habeenkii dhoweydna istixaadadii axkaamteedu marka la eego kutubta fiqiga iyo umuuro badan way dheereeyaan kolkol umuro badan oo sucuubo adag ah ayaabay laba yimaadaanoo dumarkii kuba cuslaanaysa bal ruuxii dhiganaya iska daatii ku camal falayse ruuxii dhiganaye loo aqriyaye darsiye isagu aadna u fahmo badnaa kolkol tasawurkooda iyo umuurahaasi ay adag tahayba oo kolley yusrigii ihdee xaraj la-aantii xaggii diintii aada moodo inay dee ka yar fog tahay inagu waxaan yar eegi doonaa un bal matsalan axaadiida baabka jira iyo dumarkaas waxaa arrintoodu noqonaysaan si kooban iyadoo bal imaam nawowi hadaladiisana aan wax ka soo qaadan doono ee daruqda xadiidkan barhkood sii raacinaya ama khaasatan horta dariiqan ka dambe waxa weeyaan waa kan faduma waayo dariiqun weeye haddana de xadiis kaleo caaisha ay noo soo socoto haweene kaleo iyaduna dumarkii mustaxaadaadkia kaba mide xadaثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana cabdالعaزيز بن محamedi وأbu mعaawiyaةa xا وxadaثna qتaybaة بن سعيidi qال xadaثna jarيir xا وxadaثna بن نmayri qال xadaثna abي xا وxadثna khلف بن هiشhاm qال xadثna حmاd بن زayd kulhm عan هiشhاm بن curwat dad waxoogaayo weeye mid waa laba nin xagga hore cabdالعaزيز الdarawardi iyo abu mعaawiya haddana jrيr iبn cabdالحamid waa nin saddexaad cabdاللahi بن نmayrna waa nin afraad xamed ibnu zayd waa shan markaas shantooduba kulluhum can hishaam ibni curwata maxaana inoo horeeyey markii dhoweyd xadiidku waa kii hishaam ibnu curwo uune halkooda maxaa ku jiray wakiic ibnu ljaraax oo riwaayadaa hore aynu baabka inoogu soo bilaabmay wakiic baa hishaam ka warinayay maantana yaxa warinaya oo xadiidkii kaba warinaya shan kalaan aragnay dhammaantood hishaam ibnu curwoy kaba wariyeen markaa sheekhu wuxuu yihi raximah llahu tacaala bimili xadiisi wakiicin wakiic xadiidkiisii oo kale iyo wa isnaadihi lafdigu waa kaas isnaadkuna waa ki un oo ujeedadu isnaadku de ina intaa hore ay ku kala duwan yihiin waa hishaam bnu curwata can abihi an markaasoo curwa can abihi can caaishata taas bay tahay iyo dee haweeneydaasi rasuulka ilaahay inay uba timi marka wax yaray ku kala duwnaayeen buu sheegaya kuwan kale wa fii xadiisi qutaybata can jariirin qutaybat bnu saciid xadiidkiisa jariir ibnu cabdilxamiid uu ka wariyey waxaa kuba sugnayd jaءت fاطimaة bint abi xubayshin bn cabdالمطلب bn asad kuwa hore faaطima bint xubaysh binta abi xubaysh bay ku gaabsadeen lakiin isaga maxaa kuba sugnaa ibn cabdالمطلب ibn asad iyo weliba wahiya waxaana leh hadalka wata curwa ama hishaam labadan isdhalay mid ahaane haweeneydani imra'at waa haweeney mina anaga naga mid ah waa reerka yaga buu leeyahay waa reer bani asad oo iyagaa dee reer bani asad bay ahaayeen waa zubayr ibnu cawaamna waa ka khadiija bintu khuwaylidee reerkoodii weeyaan ee waxa weeyaan waa haweeney anaga naga mida ah hortan arrin baana dhacday halkan oo riwaayadan qutayba fatima binta abi xubaysh ibna cabdilmualib san baa usuusha dhacday ibna cabdilmualib kolley culimaduna waxay isku waafaqsan yihiin halkan tani khada inay tahay usuusha sanaa dhacday lafdigan ibnu cabdilmuطalib cabdigani uu zaa'id yahay oo sawaabku uu yahay in la yidhaaho fatima binti abi xubaysh ibn lmual markaas wey ibn lmuطalib intaa laba yidhaaho oo lafdiga cabdi la gooyo usushii muslim way dhacday laakiin dee culimadu haweeneeda nasabkeediya waa wax la garanayo in reer cabdimuطalib may ahayne iyada awowgeed aabaheed qays baa la yidhaahaa ama abi xubayshkan qays baa magaciisa la yidhaaha mana aha haweenaydii iyadna kitaabka meel dambe kuba iman doonta haddii la yidhaha fatima bintu qayse saddexda dalaaqood lagu furay ee bal axkaam jaanibkaas xagga suknaa iyo dalaaqi nooguba iman doonto iyadna waa qurayshune laakiin taa fatima binti qays waa hawe qayska un ha wadaagsan abi xubayshkan baa qays la yidhaha <coughs> waxa weeyaan un markaa nasabkeed faima binti abi xubaysh oo qays la yidhaha ibn اmuطalib waa muطalibe cabdiya zaa'id ah ibn asadin hiya imra'at mina kolleyna imaam nawowi hadalka waa caddeeyey sharaxay kuma sugantahay ciddii bal maalan sharaxa haysata cidda kalena dusha bay ishaari doontaa laba taabanayo laftiga waayo usushii bay sani dhacday inay saa usushii dhacday ama hadalka imaam nawowi oo dusha laguma qortaa waa habboonyahy waa hadal yaroo murakasa ee itifaaqii culimaduna uu sheegay xagga wahiya imraatu minana cidda le waxaan leenahay ama waa hishaam ama se waa abihi curwa waayo waa reerkoodii haweeneydeedna waa haweeney muhaajiriyad ah oo dumarkii muhaajiraadka ah, qureysheed ba weeye kolley xadiis keliyay leedahay oo kutubtan usuushae lixdaa ku leedahay xaggan istixaadada ku tacalluqsan kan ma laha iyadu xadiidka abi daawud iyo nasaa-i baa wariya ama bukhaari iyo muslim oo xadiidkan wariyey xadiidkani waa xadiid caaisha xadiidkan hadalqaad bay ku leedahay dikri way u timir oo rasuulka ilahay bay utimay weydiiso sanadka kamid maaha iyadoo xadiidka ma warinaysa xadiidka caaisha warinaysa lakiin waa qisadeedii iyo hadaladii ay tidhi iyo wixii rasuulkii ugu jawaabay oo markaa halkan waxaa la odhanaya dikri bay leedahay bukhaari iyo muslim xadiidkan un meel kale dikri kuma laha laakiin abu da-ud iyo nasaa-i baa xadiis iyadoo ay warinayso jaanibkani uu kuba sugan yahay taasi iyada waa mid waa intan qaala qaaladan faacilkeedu waa muslim muslim ba wuxuu yihi وفي xadيiثi حmاd بن زaيد xadيiثka حmاd بن زaيد waxaa ku sugan زiyaadaة xرفi xرف ziyaadadii taraknaa dikrahu wuxuu leeyahay anagu waan iska waa cillo u arkaya inuu xarfu cilaysan yahay ama shuduud uu yahay markaasuu leeyahay sheegidiisii aan sheegayey waan iska daayey taas buu yihi macnaa horta xarafka wuxuu u wadaa jumlu u wadaa waana dhici ka meel dambo imaan kaba midaba isagoo cibaaro xaraf ka cabiray dee axaadiis ama jublooyinna waabay dambaysaaba walow hadalka isagu aanu lahayn uu soo naqlinayay bal xarafkan wuxuu u wadaa xadiidkan xamaad ibnu zayd ayaa qolooyinka kale wataa taa riwaayadoodii inta aan soo aragnay ahayd laakiin xamaad baa muxuu lahaa halkan uma tawada-ii likulli salaatin waa jumladaa dhan salaad kastaba u weysayso marka muslim wuxuu arkayay inuu keligii la gooni noqday raggii kale xufaada ee xadiidka la wadaagsaday aanay sheegin saa daraaddeed shaad laftigaasi uu yahay waysadana la amrayo kolley oo nasaa-ina waa soo xamaad baa la gooni noqdee laakiin kolley waa kalaam nadar ku sugan yahay oo xataa dee saxiixa bukhaari baa baabay dhacdo cid kale laba wadaagsayo xadiidka hishaam ah iyo ilaa afar ruux oo kale ayaa dee jira oon xamaad ahayn oo iyaguna jumlada ku wariyo bal waxaan leenahay walow imika imaamku taa ku cileeyey sababta uga aamusu uga tegey u xadfay nasaa-iyana ay idhaa waa la gooni noqday xamaad kolley waa lala wadaagsadayo oo dariiqa duruq kalabuu inoogu suganyaho bal jumladaasna waa jumlo xujo gelaysa amaan xujaysana bal dee axkaamaha waabatay kaba ratibeen culimadu bal taaba wey bal marka axaadiisii baabku way noo socotaa haddii a la idhaaho xadiis caaisha ayaana bal masalan inoo socon doono inoo iman doono iyo bal kolley waan arki doonaa fawaa'id kala duwan ay nooguba sugan tahay masaladan in yar kolley yarkooday soo yar khulaasaynaya waana dee mas'ale yar aada iyo aada u muhiima dumarkay ku timaada waan arki doonaa haweeney dadkii salafkii kaba mid ah bal inay saxaabiye tahay inaanay dee ahayn magga iyo taabiciyad inay tahay xadiidka caddayni uguma sugna matigay inoogu socota oon arrintan war u hayn rasuulka ilaahay dee dumarkan uu sheegay aan maqlin oo arrintan intay ku timi aan salaadiiba daysay oo markaa salaad la-aanteeda la ooyi jirtay oo kale way inoo socotaayo waa arrin dee bal matalan markaa muhima <clears throat> bal markaa waxaan leenahay horta haweenadan dee mustaxaadadan xaydkii waan soo aragnay horta iyadu waa haweenay marka aan waqtigii loo xukumayay inay xayd leeday aanay ahayn iyadoo dhigi jira kolna xayd laga dhigaya kolna aan lagaba dhigahayne axkaamta inteeda badan waxay la mid tahay un dumarka kale daahiraadka ah saa daraaddeed salaaddii way ku waajibaysaa soomkii waa ku waajibaya way ictikaafaysaa iyadoo masjidkii iskaba dhowraysa un dee si aanay waxu gaadhin qur-aanka aqrintiisi iyo kitaabka qaaditaankiisi iyo acmaalihii kale o dhan iyo cibaadaadkii waajib bay ku wada yihiinoo daahiraadkii bay laba mid tahay taas masaa-isha aan sheegayna waa lagu ijmaacsan yahay xagga marka la eego ninkeeda walow dee xaaladani waa xaalo xanuun weeye kolley waa ruux iska dhibaataysan oo xanuunsan haddana taasi haba jirtee xagga marka la eego dee salaadiiba kol hadday tukanayso kulankii ninkuna waa banaan yahay oo shay jaa-isa weeyo haddaan dhib kale oo dhibsigeed iyo xanuunkeed iyo waxyaalaha aan la eegin sa kale kulankeedu lala kulmaa iyaduna shay bannaan weeye waana tay caama intooda badan culimmadu qabaan barhkood baa waxay ku tagaan inay yar karaaha tahay oo kale caaisha laga soo naqliyay ilaa yaatiha zawjaha iyadoo umuurahan warisay kale umuuraha kale waxaan leenahay cibaadaadkii waa lagu ijmaacsan yahay barhkood baa karaaha kaba dhigay Ah, kuwa kaba dhigay de inuu zine ka baqdo mooye inuu iskaba dhowri alxaal waxaan leenahay waxani waa xukum sharciya daliil sharciya nama jiro bukhaari bay kuba wada sugnayd ibnu cabaas isagoo leh almustaxaadatu yaatiha zawjaha idaa salat asalaatu acdam salaada kaba weyn salaadiiba way tukanaysaa mar waxaan leenahay haddii dee jaanib kale oo ama darar ama wax kaloo laegaya jirin laakiin xukum ahaan iyo sharci ahaan markaan eegno bal jaanibkaasna horta jaa-is weeyo ama waa shay banaan arrinta kale markaa meesha inooguba sugan ee imika halkan inooguba sugan haweeneydii kol hadday tukanaysa haddana dee laba arrimood baa wada jira oo meesha ay dadkii kale kaga dunaaneyso midi waxa weeye waxa weeyaanba waa xadadkan daa'imka dhiigan aanay ikhtiyaarka ulahayn joojin karahayn ee socda oo bal matalan markaa laba arrimood baa ku wada imanayo soo bixitaankiisuna haddii xataa wayse qabtay waysadii waa jabinayaa dee soo bixitaankiisana jirhka intuu gaadhiyo marada wuxuu gaadhay waa dhiigo waa nijaas salaadina way tukanaysaa baa idhi bal markaa taas baa markaa waxay keenaysaa haweeneyd <coughs> iyadoo salaadii tukanaysa haddana marka ay salaadii tukanayso deeta la farayaa waxa weeye inay ixtiyaad iyo baldadaal la timaado si ay bal meeshii nijaasta markay noqotona soo bixitaankeedii ay u joojin karto inta ay salaada tukanaysa ama ay u yarayn karto taas oo kale bal taa inay laba timaado marka taasi waxay keenaysaa dahaaradeedna dahaarada xaaladaa marka ay tahay haweyneydan laftiga xadiidka ama suma tawadayu likuli salaat xagga maydhiga waan kusoo laami doonaa tay samaynaysaa waxa weeye kol haddii bal muddadii caadadeedii hadday mud caada ahaan u laamaysay ay joogsato way maydhan horta maydhiga markaa keliya ku waajiba kol hadday markaa maydhatay ilaa waktiga dambe caadadeedii lagu tirinayo inay waktigeedii gaadha ay soo noqotay iyada markaas maydi dambo lagu leeyay waajib ahaan ma jirto hadda iyadoo istixbaabaan sida dumar salaad kasta u maydhan jira inoo soo socda taasi iyaday jirtaa istixbaab ahaanna weeye axaadiis hadday amar saa kuba yimi ee mar keliya ayay maydhan wixii ka dambeeya laakiin maxay noqon marka waktiga salaadu gaadho ayay horta nijaastii iska suulinaysaa macnaa way maydhaysaa cawradeedii oo adigu way istijoon markay intaa istijoonto waktiga salaaduna gaadhay balan ayay waxay sameyn wixii ay ku joojin karto dee kolley iyagaa garanaya wixii ay iskuba xidhayso ee dhiiggan ama ay ku joojin karto hadduu yar yahay ama ay ku yarayn karto ayay meeshii kuba xidhi markay ku xidha dabadeed ayay weysaysan marka ay weysaysatay salaadeedii kolley Eh, hadday jamac yaroo kooban sugaysa ama ay u diyaar garoobaysa intaa ay bal maalan waxyaalo dhibma lahayn laakiin dee inay iska fadhido haddana taas awalo ay jamacii tegi karto dabadeed marka way tukanaysaa kol hadday ixtiyaadkaa la timi meeshii adkaysay sida laftiga xadiidkuba imika tarajum iyo istisfaar iyo waxyaalaha yimo meeshii oo dee wax la saaro wixii bal haddii dee saaridaas uu ku joogsanayo haddii kalena la adkeeyo oo la yar xidho dabadeed marka haddii aanay dhibaata uga imanayn wey dhig meeshan ku uruu gubayay waxaasi aanay jirin waayo dararkii waa la suulinayaa salaadii way tukanaysaa inta ay salaadda tukanayso haddii dee ay wax ka yimaadaan salaaddeedii way wadanaysaa wax kalay samaysaa ma jirto salaadeedu way u dhan tahay oo markaas welibana waysada ay weysaysatay faradkaaha ku tukatee sunnayaal kalena way tukanaysaa marka lafdigan uu ka tegay haddaan eegno ee ahaa uma twadaii likulli salaatin waana se in badan ahlucilmiga ka qab mida qabaan sida shaaficiye oo kale waysada waxaa le salaadii khaasatan faradka ayadoo waysadeyda hal farad ay ku tukan iyo sunayaal waxay doonto hadday farad kala doonto kolley wayse kaloo jediisay u baahan tahay aimada qaarkood sida xanafiye iyabaa waxay ka dhigaan salaadeeda weysadeedu inay ku qadaran tahay waqtiga salaada oo liwaqti kulli salaatin waxbay qadaraan marka macnuu waxa weeye intaa waktigaasi joogo imaka salaadii cishaay bay u weysaysatay saa samaysay intaa salaaddaasi cishaayi joogto oo dhan waktigeedu joogo faradkii kalena way iska tukan kartaa hadhow marka waqtigu baxun bay tahay inay xaaladii dib u cusbooneysiiso hadday istiri waxbaa kaa soo baxay dib dee ay iska bedesho haddaan istiraa waxba kamay soo bixin waqtigaasna ee iyada dhimalaha weysadii way meesha imanaysaa bal markaa taas bay tahay oo salaadeedii saasay u tukanaysaa soomkeedina way soomaysaa ee imika kutubulfiqi ninkii malaafiqa ada akristay waxyaalo kolkol ay halkan haweeneyda dee way kala qaadaan ta mutaxayirada ay ka cabiraan mudilana way idhahaan waxbay lumisay daala iyo mudila iyo muxayira iyo muxayira iyo mutaxayira iyo waxyaalo kale magacyo oo kale oo soomkoodii kolkol laba bilood ay gaarsiinayaan say ayaamo meela uga dhex saarayaan kale waa sacoobo in iyo xarajkii de laynagaba kor yeelay noqonaysaaye bal horta umuuraheedu taasba weeyo saasay noqonaysaa xagga maydhiga waxaan idhi kol haddii markaa ay tidhaa dhiiggaygaa horaa go-ay bay mar maydhan mararka kale ilaa waktiga waktigeedi amagti kaba gaadhaya hadday dee maalintii kormaydhatiya waxyaal waa qeyb ikhtiyaar xadiisan way kuma timee lakin wax waajiba waa ilaa waktigii dambe xaydka kala gaadhayay iyado taas markaa ma noqonayso ee muhimku waxa weya salaadii kale markay gaadho ayaa waxay noqon un habkii bay samayn istijadii bay cusboonaysiin iyo xashwigii aan taas nidhi dabadeedna sidaasay kuga tukanaysaa kolle ruuxa dee kaadidu kaba socoto oo kale ruuxan neeftiisu aanay joogsanayn oo kale ama saxar waa waxyaalihii dee iyaga habkan taas axaadiis halkan ku timaad taasna xukunkeedii aan kaba qaadanayo inoo cadayso waa habka ay laba imanayaan <clears throat> arrinta kale muhimkee meesha taale kolley waxyaalaha kale kuma raagiyo sharaxana eegte ay tay inaan isku yar baraarujino in meesha saddex xadiid baa meesha yimo umuurahan ku tacalluqsan oo dee kani ugu xoog badan yahay dumarkuna kolley isku xaalo maaha oo way kala duwan yihiin markaa saddexda xadiid kan waan haynaa ama mid baa inoo soo socdo imaka xadiidka naftiisa laftigaan ku haynay idaa aqbalat ilxaydatu idaa adbarat inay garanayso waqti xayd imanayo ama calaamo ay ku garanaysaba iyo waqti uu jeedsanayo dhiigga waa socdaa haddana waxaa la yidhi marka xaydkaaga yimaado salaada daa marka uu tago dhiiggina ma goyn hadda eeg dhiiggina ma goyn bal masalan waana inoo soo socota xadiisa ayaamihii qadarkood fadhiya bal waxaan leenahay kollay saddex xaalo ayay culimadu halkan u kala qaadaan mid waxay ka cabiraan waa muctaada waa haweeneydan dhabar furan baa ku yimi waa haweeney markii hore iska caafimaad qabtay waxaan caadi bay ahayd oo dawradeedii bishiibay waqtigeedii bay iman jirtay ama toddobaad ha noqoto ha ka yaraato ama taase way iman jirtay iyadoo saa u ahayd baa dhab dhabar furan kuba yimi laakiin waxay garanaysaa ayaamihii ay marka hore xayli jirtay way garanaysaa intii ayaamiheedu ay ahaayeen toddoba hadday tahay lix hadday tahay hadday kaba yarayd caadada u lahayd way garanaysaa waqtigeedii way xusuusan tahay tacaynkaas ah kol haddii dhiiggii kala go i waayey waxaa loo celinayaa caadadeedii caadadeedii bay u laamaysaayoo dee ayaamihii ay bisha ka xaydi jirtay iyo intii ay xaydi jirtay koladaan ayay xayd ka dhigaysaa intii kale bisha ay daahir noqonaysayna daahir bay ta iyadoo dhiiggani socdo cibaadaadkeedii saasay ka yeelaysaa taa waa muctaadaa la yidhaha caadadeedna way xusuusan tahay ma ilowsana qadarkeedii iyo waktigeedii bay garanaysaa marka iya taa caadadeedii baan u celinaynaa kollay xadiidkana ama taas oo kale iyo qadar alayaabta inoo dambaysa waatan kuma xambaarayno arrin kalea jirta caadadii maba xusuusna oo waxa weeyaan iyadii caadadeedii way ilowday waatana de mutaxayiraday dhaamata ugu yar hawl badana meesha lakin waxaan lena axaadiisa ishkaal saasi ma jiro waan fudaydinaynaaye bal matalan haddii aanay caadadeedii garanahayn dhiiggii baa dib loogu kacaya dhiiggan oy laakiin dhiiggii sifaat kale leeyihin sida xadiidka umusalama tii kuba timi macnaa dhiiggii dumarku dhiigga xaydka way yaqaanaan oo dhiiggan kale waxaa la arkaa inaanu la midab ahayn la ur ahayn waa wax gaara oo kaba duwan haddaba dhiiggeedii baa kala soocan oo midi waa kaa kii ay xaydka ku yaqaaneen sifadiile kol hadduu muddadiisiina gaadhay xaggii urtii iyo xagga midabkada madow iyo waxyaalotaas ka kalena waa dhiig saafi oo dhiigagii kale laba mida labadii baa la kala soocayaa ee shuruuddiina waa la buuxinayayo kani qadarkii xaydka waa gaarsiisan yahay kana qadarkii duhriga kama yara oo kale markay labadeeda dhiig kala soocayso oo kale dhiiggaa qawiga ah ee sifadii dee xayd lagu yaqaanay leh xayd baa laga dhigay kaas xukunkii xaydka ayay leedahay oo salaadii bay dayn soomkii bay dayn de wixii kale adigu soo looma tegi jiray markay noocan kala bilaabmeen dee iska dhiig saafi ama dhiig caadi oo iska dhiiggii casaa laguma yaqaanay ah kaasna istixaada laga dhigaya taasna waxay dhaha mumayiza oo waxay kala soocaysaa dhiiggii baa loogu laabmaya sifadii dhiigiiyo ta haddii markaa timiso xadiid uu saasi ku yimi umu salama asxaabu sunna barhkood ay wariyeen markaa bal taas baan leenahay oo ti iyadu tamiiska lahayd en caadadii garanahayn caadadan horreysiinaynaaye tamiiskii bay u laamiyo dhiiggii wixii kola kia qawiga ana xayd baa laga dhigi kan dee dhiigga caadigaaba ah, urtiisi iyo midabkiisi aan lahaynna istixaad baa laga dhigaya bar taasna waa mid midna waa tan ay almubtada adigu bal waa mid dhiiggii lama kala soocayo waa isla wada mid uun cado ay lahaydoo loo laami karaa ma jirto laba xaalay ku suurto gelaysaayo inay gabadhii markaa ay qaangaadhay uun arrinkan lagu bilaabay waa almubtada-atay ka cabiraan waxan waa lagu bilaabo dhabar furankii un baa kuba bilaabmay ama se waxaabay noqotay dee hore way jirte laakiin caado hore usugan ay garanaysaana ma jirto sifaday kala soocaysaana mama jirto oo waxa la wixii marka caynkaasa taasi waa xadiidkii xamla bintu jaxsho sidii u yimi oo waxaa loo laamayaa dumarka maxaa u badan waa caadada dumarka maxaa u badan toddoba cisho ama laba xisho xadiidkii isaguna dheeraabaa kuba yime ahaa waxaad iskaba dhigtaa waa taas dee lix cisho ama adigu caadata waxaa loo celinayaa marka caadadii dumarka dumarka caadadoodii maxaa u badnayd lix cisho ama toddoba cisho intii u badnayd ayaa laga dhigi xayd intii kalena maxay noqon istixaaday noqon bisha intii uga harsanayd intaas oo markaa waxay noqotay saddex xaalo mid waxaan u celinay caadadeedii ay garanaysay aan u celina waa xadiidkan mid waxaan u celinay sifadii dhiigoo lakala soocayo oo haddii lakala soocayana markaa dumarka laiskala dumarka caadadoodii u laaban iyo aqlabkoodii ma odhanayno sifadan baa ah lakala soocaya tii baan raacina ta saddexaad maxay noqon waa marka labada xaalado aanay jirin tee mubtadada oo kale in la yidhaaho caadatan aqlab anisa waxaa u badan ayaa loo celinaya bal markaa waa hadalkii oo soo koobay waana umuuro dee inoo soo dhaweynaya ishkaalaadka badan ee markaa laga hadlayo <laughs> ama matiga minhaaj oo kale ra-at ayay ku bilaabaan waa too kale masalada ama waa ta ama mutaxayirada barkood mujalad dhow kama qoreen iyo waxyaalahaas bal waxaan leenahay axaadiista sucuubada intaa leeg ma laha soom keliya taa gaadhsiiyaan inay u baahan tahay laba bilood inay soonto si ay bal soomkii dhamayd u soomto de waa habab ay xisaabiyaan bal waxaan leenahay saasay noqon wixii kalena axkaamtii daahirta dawaahirkay daahiraadkay leedahayba bal umuuraha kale waa waxyaalaha inoo imanayo kolley sharaxnaba lakin waan yar khulaaseeyaan filayaa iyadoo hadalkiisu intan kaba badnaa lakin ta ugu muhiimsan waa axaadiisi on axwaashaa kala dejinay iyo bal matalan taas xadiidkana faida aqbalat ilxaydatu xaydadii markaas waa inay xaydkeedii waktigeediiy wixii garanaysay ama tamyiizna way noqon kartaa fadaci salaati waida adbarat fafsiri canka dami wasali bal waa na axaadiis inoo socotaan xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna layث xa وxadaثna mحamed بن رمxin qala aخbarana layث عan iبn شihاab عan curwaةa عan caiشhaةa anaha qaalat waa iبn شihaab baa maanta xadiidkii curwa ayuu kaba warinaya curwana caaisha waa haweeney kaloon faadimo ahaynba taasba weeye ayaa waxa weeyeen xadiidka xadiidka horena faksiri canka dambana waa ti aan idhi waa jiraayo riwaayaadkan ibnu shihaabna way nooguba sugan tahay arrinka jiraana waxa weeyaan riwaayadda qaarkoodna fas kasa wakiicoo kalena maydhitaanka hore ku gaabsadeen kuwana maydhida dhiigga la maydhayo un oo laftigii maydhashadii baan ku sugnayn kuwana riwaayadooda waxa ku sugan maydhasho la maydhanayo waana rag xufaada ah, axaadiistoodna saxiixay ku wada suganto markaatan ku xambaaraynaa un riwaayadii baa midkoodba wax xafiday kii kale aanu xafidin ama midkood wixii uu lahaa waa iska muuqdaa ayuu iskaba daayuu kaba tego intii uu islaam ala waa loo baahanya buu inoo soo naqliye maydhiga wixii laiska maydhayaana waa jiraa maydhashadna way jirtaa un bal marka haddaba xadiidkana labada waxaan filayaana akbarana lays iyo xadathana lays wuxuu kala duway un labada sheekh isu raacin waaye midna xadathana buu yihi midna akhbarana buu yihi labada siiqaa kala duwanaasan arrin kalena way jirtaayo midna laysun buu yihi waana dee ismi calama weeyo tan ba asala midna qalbuu geliyo akhbarana laysu kolayna asmaada asal hore ama wax hore laga soo naqliyey markan dambe calamka noqday iyadoo wasfigoodii hore iyo asalkoodii la eegayo al waa la gelin karaayo oo shay jaa-isa labaduba si ibn malik alfiyadiisaba kuba sugan alxaris iyo xarisun iyo cabaasun iyo alcabaas iyo asalkoodii hore iyadoo la milicsanayo ali raaci kartaa marka ay wasfiga ahaayeen annaha qaalat caaisha <clears throat> waxay tidhi istaftat way fatwo dalabtay macnaa rasuulka ilaahay bay u timi oo way weydiisay umu xabibata bintu jaxshin haweeneydaa umu xabiiba la idhaayo ina jaxshi rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay oo dee waxyaalahan waa waxyaalo ku tacalluqsan iyo dahaaro iyo umuuro kol kol dhici karta ruuxuu kaba khajiro laakiin waxay waa cilmi ay iyagii uba baahan yihiin rasuulka ilaahay bay u yimaadeen ay weydiiyeen oo dee haweeneydina bal masalan markaas taas umuuraha caynkana ciddii dee ufaa'ideynaysa way weydiin kartaa taas oo waanay waa bal dee waa wax la farayaba umu xabiiba haweeney la idhaha bintu jaxshibaa u timi rasuulkii ilaahay hadal intaa dhaafsan iyo bal haweeneydan iyo sifadeedna way inoo dambeeyaan waan arki doonaa faqaalat waxay tidhi inii ustaxaadu aniga waxaa laygu asiibaa dhiigga aan go ahayn oo saylaayaan dami min gayri inqiaac ba faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu hi maxaan yeelaa weeye inamaa daliki kaagaasi weeye waxaa aada arkayso maha xayd weeye ee cirqun waa xidid ama damu cirqin baani xidid dhiiggii weeye ee salaadii ka tegine faktasiri marka xaydkaagii kale uu go-o maydho uma bacdiyeed salli tuko waa markay xaydkii waktigii bal hadday ama caado lahayd ama ay kala soocaysayba muddadii xaydka laga dhigay ay dhammaato ayaa rasuulku yihi markaa maydho hadda markaasun buu yihi mar kale ku celceli mu odhan walow xadiidkaa hore uma tawada-i likulli salaat xarafkaa uu ka tegay ama jumladaa uu ka tegay ay jirto laakiin waa maydhi uma salli tuko markaa salaad tuko wuxuu yihi raawiga xadiidka maca ma fakanad waxay ahayd umu xabiiba taktasilu mid maydhata cinda kuli salaatin salaad kastaba waa shanta salaadoodba way maydhanaysay marka muxuu yihi qaala lays ibnu sacad lays ibnu sacad ba wuxuu yihi lam yadkur muu sheegin ibnu shahaabin waana sheekiisii u xadiidka kaba maqlay ana rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay amara inuu amray uma xabiibata umu xabiiba binta jaxshin ina jaxshi an tatasila inay maydhato cinda kuli salaatin salaad kastaba rasuulku mu odhan maydho un bu yihi amarkiina waa amarkaa mudlaqa walakinahu xagga maydhashadan salaad kastaba maydhanaysay shay-un shay weeye facalathu iyo waajibkumuu ahayne iyadu ay samaysay kolleyna waa say aimo kale yidhaaheen oo shaafici baa wuxuu isaguna cibaaradiisu ahayd rasuulka ilaahay wuxuu amray salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inay maydhato ay tukato walaysa fiiha anahu amaraha an tatasila likuli salaat xadiidkana kuma sugnayn inuu rasuulka ilaahay amray salaad kastaba inay u maydhato markaasaa muxuu yihi walaa shaka in allahu tacaala ana gasla kaana tadawucan gayra ma umirat bi shakina kuma jiro waxa weeyaan maydhiga ay maydhanaysay inuu tadawuc xaggeeda ka yimi uu ahaa ee aan wixii la amray aanu ahayn waana shay waasaco de iyado hadday maydhanayso axaadiista timina istixbaabkay kuma xambaareen barhkoodna waabay daciifiyeene bal haddaan leenahay waabay inoo xujo usuubataa waa istixbaabun eh waxa weeyaan laazim maaha maydhashadu kol hadday mar maydhato waa daahir baan idhi ee way weysaysan uun saa aan soo marray unbay yeeleysaa way وqاl بن رمح في riواayati isagu waa محamed بن رمح riwaayadiisa wuxuu ku yihi waana sheeka mسلم ibnatu jaxshin halka isagu qutayba riwaayadiisa uu ka yihi ama uu yihi umu xabibata bintu jaxshin ayunbu isagu wuxuu yihi in ibn istaftat ibnatu jaxshinun walam yadkur ma sheegin uma xabibata umu xabiiba ma sheegin xadiidku duruq buu leeyahy inoo socota waaba kuwan وxdثna محمد بن سلمة المrاdي qال xdثna cبداللhi بن وهب عن cمر بن الحاrث عن بن شهاaب عن cروة بن الزبير وcمرة بنت cبدالرحمن markaa crوة iyo cمrba بن شهاaب baa ka wada warinaya waanay simayn oo cاiشhay ka wada warinayaane عن cاiشhaةa زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنa أma xabيبة أم xabيبة بنت جحش ختنة رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay seedidii ahayd wa taxta cabdiraxmaan ibna cawfin cabdiraxmaan ibna cawfna hoostiisa kuma sugnayd oo ujeedadu sawjadiisa ahayd bal taasi naftiga khatarna imaka waxa wey macnaha waxa weeyaanuun luqada ay ahluluqa yidhaahaan alkhtan marka la yidhaaho kolley mufradkiisuna waa khatan jamcuna waa alkhtan ee dee khatanana waa muanadkii aqaribu zawta zawjati rajul ninka haweenadiisa dadka xigtadeeda ayaa akhtaan la yidhaahaa xagga raggana ninka aqaaribtiisana waxa weeyaan alaxmaa baa la yidhaha waa dumaashiyadii kuwana waa seediyadii laakiin alashaar marka la yidhaho waa xididkii uun labada dhinacba waa caam yeelaya ee alakhtaarna waa min qibal اlmarأة alaxmaana min qibal الzawj weeye alashaarna labadoodaba waa ku wada dhaca haddaba haweeneyda dee waxay walaalo ahaayeen zaynab bintu jaxshin uma اlmؤminiin rasuulka ilahi zawjadii bay walaalo ahaayeen taasba wey cabdiلرaحmaan ibn cawfna waa qabay maxay tihi اstuxiidat sabca siniin waa xaalma adag toddoba sanadood baa caadadaasi ama dhiiggaasi ka go-ila ah oo waxay mustaxaado ahay toddoba sanadood fastaftat rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam fi dalika rasuulka ilaahay bay arrinkaas ay weydiisay faqaala wuxuu yihi rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam ina hadihi dhiiggan kaa joogsan waayey laysat bilxaydati xaydkii ma aha axkaamta gaarka a lahaa ma aha walaakina haadakani cirqun waa xidid go-ay oo adigu wax noqday faktasili maydho markaa waktigii xaydkaagu dhammaado wasalli salaadana iska tuko qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi fa waxay ahayd taktasilu mid maydhata fii mirkanin waa tashti mirkan waa ijaanada ama mirkanka waa weelkan dharka lagu maydho uun fii xujrati ukhtiha walaasheed aqalkeeda kuma sugnaa zaynaba binta jaxshin waa uma lmu'miniin waana walaasheed ayaa gurigeeda ijaano taalay ama markan yaalay ayay kuba maydhanaysay xataa tacluwa ilaahay kor noqoto xumratu dami dhiigga casaankiisu almaa macnaa tashtigaas ama suxigaa ballaadhan ayay ama ku fadhiisanaysay oo way ku maydhanaysay intaa ay maydhanayso ayaa dhiiggii ma joogsanahayn biyahan iyada ka dhacay aqalkii kumay dhacayn waa tan weel bay ku dhex maydhanaysaaye biyahan kaba dhacay ayaa casaan de waa dhiiggii kuba dhacayay isaguna intaa ay maydhanayso waa xaaladu say ahayd ayaaba casaankii dhiiggu kaba kor noqonayay de kollayna de sa kale caadi way maydhataybe de wixii lugaayo inaha kaba gaadhay kollay way iska nadiifinaysaayo ina biyihii waa biyaha mutaqayirka noqday doorsoomay waxay ku doorsoomeyna waaba dhiig eh bal taasaa dhacaysa intaa ay maydhanaysaaba sidaan ay imanaysay qaala bnu shihaabi ina shihaab baa wuxuu yihi waa markaa xadiidka raawigiisii ka wariyey labada taabiciisna waa taabiciye faxadatu bidalika xadiidkan baan ugu waramay arrinkan rasuulka ilaahay dee xadiidkan ababakr ibn cabdiraxman ibn alxarit ibn hishaam waa nin sheekhadiisii kaba mid ahaa caalim ahaa fuqahadii madiine toddobada ahaydda kaba mid ah kunyadiisaasna ay magacba u tahay barhkood magac way sheegaane laakiin taa kuba shuhroobay abdialxarit ibn hishaamna waa saxaabi macruufa oo kollay dagaaladii iyo markaa lagu dilo shaam la arka yarmuk iyo meelahaas laguma dilay dee waa nin shahiir u ahaayo odayaashii qoreysheed ahaayo dagaalkii bederna raggii odayaashii qoreysheed ee dee joogayba ahaa laakiin maalinta ilaahay badbaadiyo oo kaa shahiid kaba noqday waana abujahl walaalkii weeye abujahl walaalkii xarث ibn hishaam camr ibn hishaam ba abu jahl la odranayay oo gabe kolley shahira ayaaba oo ugu gebiya carabkii maalintaa raggii baxsaday bu markii dambe de ay jabeen raggii aan lana qaban la caro markaasoo arrintaa walaalkii iyo de qoomkiisii oo meesha lagu laayay ka carabkii oo kaba caro xasaan ugu soo gabiyo o la idhaaho wax lagu cudur ama ictidaar gabay oo la tiriyo kii ugu fiicnaa bu isaguna jawaabtiisa kaba soo dhigay lakin alxamdulillah islaamkiisu fiicnaado waa muslimat awowgii baan ujeeda xari ibn hisham haddaba faqaala xadiidkan bu abubakr baan maqal markaasaa wuxuu yihi markuu xadiidkan u sheegay ibnu shihaab yarxam llahu hinda ilaahay hindaha u naxariisto waa haweeney haweeneydan halkana dikrigeedu inoogu sugan yahay shuraxdii axaadiisuna may sheegin oo iyo qolooyinka badankoodu may hadal qaadin ba haweeneydan haweeneyden markaa inay dee isaga qaraabadiisii tahay zawjadiisii inay tahay meeshii ma cadda xafid bn xajar baa kitaabkiisan uu asxaabta ku ururiyo saaba la yidhaha kolley aakhiradiisa dumarka dee way u dambeeyaanbe ayaa intan muslim unbuu soo naqliyaayo isaguna intaa wax ka badan ma sheego bal markaa haweeneydeni tay ahayd imaka maja ma garan karno ee waxa weeyaan wataa aimadiiba inoobay dee soo cadayno wax ka badan xaafid baa intaa ku gaabsamayn iyana halkan hadalba kuma lahay lakiin waa haweeneydaa uu garanaya abubakr hama zawjadiisii ha noqoto mid kaloo qaraabadiisii haba noqotee ayuu yihi allah unaxariisto law samicat bi hadihi اlfutya futyadan rasuulki ilaahay haweeneydan ugu fatwooday hadday maqasho macnaa dee way raaxaysan lahayd way nasan lahayd oo wallahi baan ku dhaartee in kaanat intu waa ti almukafafa min ahaqiira intu shaniye kaanat waxay ahayd latabki laabtana waa tii faariqada ahayd ee intaas si naafiyada iyo dee kala saaraysay inta mukafafada laabtan waatay faariqada yidhaahaan macnaa inta naafiyada iyo inta mukafafa min asaqiira ayay kala saartaayo waxay gashaa intan dee naafiya mukafafadaa dabadeede la tarkii mid oyda bay ahayd way oyi jirtay maxay u oyeysaa liannaha kaanta laa tusalli macnaa dhabar furan baa ku dhacay cilmigana may hayn de waxaanay oyd xayd koladii dhiig jiro in la iska daayo salaadii may tukanahaynba sanad la-aanteeda iyo arrinteedaas bay la murugeysnayd la ooy jirtay hadday fatwadad maqasho dee waabay dee fiicnaanayd buu leeyahay oo umuurahaas iyo de waa siday u cibaadaysanayd cibaadada ay u ooyeyso ay aragtayna in dee waxaan ay u arkaysay in dhiiggani kama joojinayo ka hor joogsanayo bal iyadoo axaadiis kale noo socota arrinku kana xadiiskana waxay inoo soo kordhayn waa sida halkii hore inuu cirqi yahay inay maydhanayso taa horena dhiiggana iska maydh bu labada xalabo way jiraan baan idhi de marka wixii dhiiggii hadduu maro gaadhay hadduu jir gaadhay waa laga maydhaya waa nijaas seedii kalena marka xaydka waktigiisi dhamaado way hadday caado lahayd oo caadadeeda u laabanto iyo hadday mumayisato dhiigga kala garan karto kala sooci karto dhiiggii u laabanto dhiiggan u laabanto sifadiisii waa sifadii markaas iyo hadday dumarka caadadooda u laabantaba marka waktigaasi dhamaado xayd laga dhigay ayay maydhanaysaa salaadeediina way tukanaysaa markaasaasay ku wadaysaa ilaa waktiga isgaadhayo arrinta kaleo kolley axaadiisa noogu sugan kan iyo riwaayadii hore rasuulka ilaahay muxuu uhi waidaa adbarat faksilii cankidama wasali marka ay jeedsato ujeeddadu markay go-do weeye dhiigu dhammaado go-o salaadii tuko taasi maxay keenaysaa kol haddii dhiiggii dhammaado haweeneydii dhiiggeedii go-ay xaajkii ay tahay inay sii sugto ay tidhaaho bal waan hubsanoo ilaa a waad iska joogiyo salaada ay dhaafiso taasi ma jirayso ma banaanaanayso kal haddii ay matala dhiiggii go-o waktigiisna gaadhay de maha dhiig go-ay ugama jeedo iyadoo waktigiisi socdo ay maanta isku arka weydu berriba soo noqonayo taa soo noqonayo ayaami xaydka lagu jiro ee waktigii waa dhammaado waa go-ay markaasoo way dareemay iyagaana ogo dee dumarkiis oge salaad kale lama sii dibdhigayo waa la tukanaya rasuulku muxuu yihi waida adbarad faksili cankidam oo sali iska maydho oo markaa tuko taasoo waana tan xadiidkana inoogu sugan fakir faktasiri wasali waa markaasuu go kollay dee imaam maliki waa laga soo naqliya si ixtiyaad maalmo laakiin taasi malaa hagaagna ugama sugna dee adiladan ayaa kollay qowl markaa khilaafsan uu noqonayaayo bal marka arrinkuna taa weyn xaggan marka la eego haweenadan umu xabiibana kollay waxaa jirta ilmo jaxshi horta dee intan garanayno saddex dumara meeshii jiray mid waa um almuminiin oo zaynab baa magaceedu ahaa midna waa dad ummu xabiiba la yidhaha barhkood ay dhaaheenba ba iyada xabiiba la odhanayo kunyadeedu waa ummu xabiib walow inta badan riwaayaadka ummu xabiiba ay u yimaadaan barhkood baa laakiin taa kuba taga ama xoog yeela midna waa haweeney xamna bintu jaxsh la odhanayey oo kale marka waxaa jirta culimada qaar sheegtay in dumarkan ilma jaxsh dhammaantoodba dhabar furankan ku wada yimi saddexdoodaba xaaladani ay ku wada timi xagga marka la eego zaynab um almuminiin markaa ma jasmin karno ma hubno walow dee saxiixa bukhaariya ay noogu sugan tahay ixdaa ummahaati lmu'miniin in iyadaa dhabar furukani kuba yimi oo ay ictikaaftay iyadoo waktigii rasuulka iyadoo arrinkeedu kaa yahay oo mustaxaabo tahay laakiin tasmiyadeedaan nooguba sugnayne laakiin labada kaleba umu xabiibana waa tan aan hayna ama umu xabiib xamnana axaadiistaas saddexdeen sheegayay ee dumarka axwaashooda aan ka kala qaadanay mid ka kamidoo taa ah toddoba lixi shay lagaba dhigo loo laamo oo kale ayay warinaysa weliba waa xadiis dheeray kuma sugnayd hadday iyadu karto awood u leedahay ayaamaha ay ka dhigtay bal matalan inay mustaxaado tahay hadday dee waa taa aan idhi maydhigu waajib maaha lakiin maydhi istixbaab weeye hadday intay duhur iyo casar isku dhaweyn karto ay mar maydhato maqrib iyo cishaayna intay isku dhaweyn karto waktiga akhirki iyo bilowgii ay mar u maydhato subaxiina mar ay umaydhato waabay fiican tahay baa xadiidkeedaa kuba yimi oo bal markaa xamnana waxaan leenahay waa zawju dalxa waxa weeye waa iyadna mudday mustaxaado ahayd umuxabibna waa tan aan aragno zaynabna bacdigood way sheegteen culimada qaarna kolley waktigii rasuulka dadkii ba dhacay dumarkii kale rasuulkana kuwa lagu sheegay way jireen oo dhabar furana ku yimi ilaa tobaneeye barhkooda ay nadmiyaan oo dumarkaa bal magacyadooda laynoo soo naqliyo arrintan ay kuba timi way jireenba وxdثnي أbو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن بن شهاaب عن cمرة بنت عبدالرحمن eg marna curwo iyo cمر way wada socdaan kol cمro oo keliya kol curwo oo keliya marka de xadيثkana way wada wadaagsaneen نسqooyinka qaarkoodna waxaa la dhacay meelo qaarkood عن curwata عن cمرata lakin waxay raaجح yeelaan wowday raaجح yeelaan عن عائشhaةa qاaلت أنها qاaلت جاءت أم حبيبةa أم حبيبa timi bintu jaxshin ina jaxshi ahayd ilaa rasuuli laahi salى اlahu alayh wasalam wa kaantu waxaanay ahayd istuxiidat mid bacnaa xayd istixaada ay kuba dhacday weeye sabca siniina toddoba sanadood bimili xadiidi camr bn xaris ilaa qowlihi laga soo gaadhayo tacluu xumrat dami almaa walam yadkur maa bacdahu inta ka dambayso qaala bnu shihaab faxadatu bidalika labadaas hadar baanu sheegin isagu riwaayadiisan وxdثnي محمد بن مثنى قال xdثna سفyان بن عyynة عن الزهري عن cمرة عن عائشhaة أن بنة جحش waana أم حبيبة كانت waxay تستxاaض سبع سنين بنحو xadيثiم xadيثkoodii mid laba mid ah وxdثna محمد بن رمح قال أخبرنا ليثحا وxdثna قتيبة بن سعيد قال xdثna ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت waxay tidhi waa سند dheerna أن أم حبيبة أم حبيبة sألت way weydiisay رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay ayaa waxay weydiisay عن الdم dhiga ayay weydiisay macnaha aan dee joogsanahaynba haweeneydii had iyo goor kaba soconaya faqaala markaa taasay weydiisay faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhina ra-aytu waxaan arkay waa dhiiggan bay ka waramaysaa caaisha weli hadalkii rasuulku ugu jawaabay way noo dambeeyaay mirkanha mirkanna waa taa waxaan midahayna alijaana ah oo waa taa marka dhaweyda aan soo marnay o waa weelkan dharka ama tashtigan dharka lagu maydhaba weeye mirkankeedii ayaan arkay oo mal buuxa daman dhiigkaba buuxa malaa laftiga mirkan dee waa marku mudakariya se nusqooyinka qaarkood mirkana mal oo la ta'niisiyo bimacna alijaana lagaba dhiga labadooda waa iska saxiixe oo ujeedadu maaha dee dhammaan buu dhiig ka buuxsamay maaha waa taa aynu soo oo markaa ay kuwa maydhato ee biyihii ay kuba dhacaan iyadiina dhiiggaasi kaba soo baxayo ayaa dee casaankii dhiigga ayaa biyihiiba ka kor noqonayo oo biyihiibaa kuwaa bedelmay ee casaankii dhiigu ka muuqda noqonayo waxan uu ka buuxsamay waa biyaha dhiiggale weeye ee ma ahayn in dee dhiiggeedu uu buuxinayey markanka uu buuxinayey macnaa waa si xataa intaa ay maydhanayso waa fatro yar ay haddana dee wixii uu ahaa waxaa socdaba ahaa ra-aytu mirkana mal'ana daman faqaala laha rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ku yihi umkusii nagow qadra maakii kaanat ay ahayd taxbusiki mid kuxabaasta macnaa kuxabaastaa maxay kaa joojiso kaa mancido salaadiiyo weeye xaydatuka xaydadaadi cadadeedii bay garanaysaa waktigii hore dee waxaan aani ku iman bay xusuusan tahay marka wuxuu leeyahay intii qadarkeed markaa ay caadadaadu caadiga ahayd iyo dowradaadu ay kuxabaasi jirtay salaada kaa joojin jirtay hadday lix cisho ahayd hadday shan ahayd hadday toddoba ahayd iyadaa og caadadeedii hore intay ahayd in intaa ka fadhi oo salaadii ha tukan ha soomin weeye smoktasini markay muddadaasi dhammaato eeg markaa tani waxaan leenahay caaday lahayd waanay garanaysaa caadadeedii baa rasuulka ilaahay u celiyey intii caadadeedu ahaan jirtay iska daa salaadii iyo taas markay muddadaasi dhammaato aqbalat iyo adbaradii aynu soo marray waa ti xadiiskii faadimada waa nooceed smoktasini maydho oo wasalii tuka markaas ilaa waktiga wakti haddana la gaadhayo waktiga caynkaasa itsaakwan marka hadday caadadeedii leedahay caadadii bay ulaamaysaa xadiidkuna waa qeybta adiladeedii oo waxaana waqtasiriidana waqtasiriina inooguba sugan un cala lmustaxaada marka zamanka xaydku maaha markan intan dhabar furanku jire laleeyahy waxaani waa dhabar furan salaadiina way tukanaysaa in laleeyahay maydho taasi hadday de maydhaysa waa halkeed axaadiidka ku timina waa istixbaab baan leenahay waa zamankii xaydku markuu dhammaado ay caadadeediiba ahayd ayaa rasuulku yihi maydho weeye xataa markaa dhiiggu haba socdo oo dhiiggii ma joogsan waa socdaa adigu maydho in xadadkii dee rafcigii iyo xaydkiina ka maydhanaysana way niyoonaysa iyadoo kan kale ee xadadkeeni iskaba socdo dee sida aan soo sheegnayna xagga salaadeedii ay utukanaysa saasay noqon soomka iyada way iskaba soomaysaa xdثna موسى بن qرayشh التmيمي qال xdثna اسحاq بن بكر بن مdر qال xdثnي abي kl waa in axاadiistiisu koobantay kitaabka dhexdiisa raggii dee itقاanka badan iyo taa aan lahayn drqdana waa drq mutaaبعa ninkan xdثnي abي bكr بن mdr hore inuu soo maray lakin inankiisa imika inoogu horeeyo isna xadiiskan iyo mid dambun buu yeelanaya lakin bكr بن mdr hore inuu usoo aragnay wuxuu hi qال xdثnي جعفر بن ربيcةa waa markan dhaweyd can yaziid bn abi xabiibin can jacfarin can ciraakin imaka magacyadii baa inoogu sugan eego waa lainoo taam yeelay waa rag aynu soo aragnay xadaثanii jacfar bnu rabicata can ciraaki bni maliki can curwata bni الzubayr can caaishata zawji الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam anaha qaalat waxay tidhi ina uma xabibata binta jaxshin alatii taasoo kaanad ahayd taxta cabdالرaحman bni cawfin cabdالرaحman ibni cawf qabay ayaa shakat waxay uga soo cabatay ilaa rasuuli llaahi salى الlahu عalيه wasalam iyadoo fatwo dalbaysa addama dhiig oo dhiig aan kaba joogsanahayn faqaala laha wuxuu ku yidhi umkusii nagow oo macnaha salaad kadi iska daaweeye ha tukan salaad oo ha soomin qadra ma kii qadarkii kaanad ay hayd taxbisuki mid ku xabaaso salaada kaa joojisa xaydatuka xaydadaadu berigii hore caadadaadii hore dib ugu laaban oo intii qadarkeed markaa iska daa salaadii iyo soomkii iyo umaqtasilii marka muddadaasi dhammaato maydho fa kaanad waxayd iyadu ikhtiyaarkeeda mar un baa rasuulka ilaahay amraye waa iyada doonitaankeed iyo ikhtiyaarkeede taktasilu mid maydhata cinda kuli salaatin de waana hawl adag shantii salaadoodba ayay uga maydhanaysay ma iyadaa laakiin taasi ad sharcigu kuma waajibin bal kolley waxaan filayaa mafhuumkii axaadiisa waan ogaanay wixii aan ku darayna waan kuba darnay iyadoo kale on baabu wujuubi qadaai sawmi cala alxaaidi duna salaati wuxuu u baabaysan yahay baabu wujuubi qadaai soomi soomka qadihiisa waajibnimadkiisa uu waajib ku yahay cala alxaaidi haweeneydii xaydka lahayd duuna salaati salaada duunkeedu haweeneydii xaydka lahayd ee salaadna ma tukanayso mana soomayso laakiin maxaa jira oo taas waktigaa ay xaalada ama xaydka ay leedahay salaad waajib ku ina maba jirto soomnan filxaal markaa waajibkumaho taasi waa ijmaac waxaa kaloo dee ummaddu kuba ijmaacsan tahay inay waajib ku tahay salaadii ina maala aana may waajib ku ahayn salaadii inay qadaysa bal salaada markaa mukalaf kuma aha markaas iyo mar dambaba toona iyadoo markaasoo waajib kuma aha salaad qadaynteedba waxaa kaloo iyadna lagu ijmaacsan yahay soomka inay qadaysaa ku dhaafay xayd inuu waajib ku yahayna waa lagu ijmaacsan yahay marka culimadu tay yidhaaheen bal waxaan salaadiina looga ridayba ee guud ahaan salaaddii aanay dib ugu noqon ahayn soomkiina la yidhi hala qadeeyo kollay farqiga waxay yidhaaheen salaadu way badan tahay waanay soo noqnoqonaysaa oo dee maalin kasta shan salaadood baa maalintii habeenkiiba ku sugan waxaana bil kasta waa wax ku imanaya haddii toddobaad ba caadadeedu ahayd shan iyo soddon salaadood wey hadna bishii kale ay soo noqon bishii kale ay soo noqono waanay badan yihin waanay soo noqnoqonayaano markaa waxaa dhib keeni mashaqo ku noqonaya inay qabayso salaadahaas oo dhan laakiin soomku sanadii buu mar imanayaa dee toddobaad ama wax ka yar oo dhaafay welibana ilaa sanada waktiga bisha bisheedana ay wakti haysato ay ku soomi karto culays iyo mashaqo malaho sidaa daraadeed ba dhici kartana xaydkeed dumarka qaarkood inuu laba cishoba noqdo maalin iyo habeen noqdo wuxuu wax hawlla maaha wakti dheerna ay haysato bal markaa sidaa daraadeed bay soomkiina ama inay qadaysaana ay waajib ugu tahayba wey <clears throat> xadaثna aburabic الزahraniy qala xadaثna xamad bn xamad عan ayuba xamaadkuna waa xamad ibn zayd عan ayuba عan abi qilabata عan mucaadata xa وxadaثna xamad عan yazid الrishk عan mucaadata ana امrأaة haweeney baa sa'alat weydiisa caaishata caaisha bal sanadka kolle waxaan filaya inaan cid cusub ma arko waxa weeyaan oo dadkan ah mucaadana habeenkii dhawdi waatan soo hayna waa haweeneydii caabidada ahayd ee caalimada ahayd ee mucaadat lcadawiya taasba weeye yazid rishkina waxaan filaya hore inaynu soo maray yazid ibn abi yazid baa la yidhaha adubaciya waa mawaalidii reer basraan culimada waxay leeyihin lafdigan arishqi kolley macno carabiya maahe waa laqab iyo naanays barhkood baa waxay leeyihin waa alqaasim waxbuu qeybin jirayo macnuhu waa alqaasim oo rishki taas baa loo yidhi kuwa qaarkood waxay yidhahdeen mee rishki waa lafti farisiya haba noqdee waa kii garhka weynaa oo garh aada iyo aada u weyn oo dee ay leeyihin xadka bax buu ahaa aada u dheeroo weyn ayay leynay barkood soo naqliyeen ba bal sanad ay kuma soo naqliyeen in garhkiisa ay le ama caqrab galay u maalmay ku sugnaa ama kuma dhintay oo kale waa dheerin muxuu ka qabo kale adigu bal taasna waa la yidhi rishkigu waa taas waa la yidhi ninku waa ninkaas wuxuu yihi haddaba mucaada waxay tidhi ana imra'atan haweeney haweeneyd no iyadaa isiibahamise waa iyada say noo soo socotaba ayaa sa'alat caaishata caaisho weydiiso qaalat waxay tii faqaalat ataqdi miyay qalaynaysaa ixdaana midda naga naga mida haddaan haweenka nahay asalaata salaada miyay qalaynaysaa ayaa maxay daya maalmaha caadadeeda oo maalmaha caadadeeda salaadan dhaafaysa miyay qalaynaysaa haweeneydaasaa ku tihi caaisha faqaalat waxay tihi caaisha axaruuriyatu anti maxaruuriyad baa tahay mareer xaruuro ayaa tahay ma xaruuriyad baa tahay waa inkaar oo kale manaa xaruuriyana nisbatun ilaa xaruura weeye meel xaruuro la odhanayey xaruuradna waa qaryo ayay ahayd kuufo aan kaba dheerayn waa meeshii ugu horeysay khawaarijtu isku urursadeen ay tegeen aa markii laga laabmay uun taxkiimkii iyo duumatuljanda laga laabmay ciidankii calina ka mid bay ahaayeen iyagoo dee hadalkoodiina laha laa xukma ilaa lilaah halkii ugu horeeyey markay baxeen ay ka dhex baxeen dadka ay degeen ayay ahayd xaruuriya waana halkii ibnu cabaas ugu tegu kula soo munaadaroodayba markii dambena khawaarijtii walow aanay halkaasba dee markaa deganayn ayaa dadkii ra'yigood iyo fikirkooda xambaarsanaa ayaa la odhanayaba waa xaruuriyun bay markaa iska noqotay waa halkii ugu horreeyey ay isku urursadeen iyadii baa marka maxaa jirtan ay ujeeddadu tan ay u leedahay hadalkan iyaga dee had iyo goor waxa qur-aanka aan kuba sida laga yaaba sunnahaba way inkirayeen be markaa maxay qabeen oo iyagu ay lahaayeenba oo iyagu ay qabeen in haweeneydan dee masalan markaa caadadanihi wa salaada way qalaynaysaa taasaa qowlkoodu ahaa markaasay leeda ma daaifadaasaa tahay ma kooxda saaste qabta ayaa tahay markaasaa waxay tidhi dee jawaabteeda way noo soo socotaaye halkan waxay ka dhigtay haweeney inay weydiisay jawaabtii caaisha inkaar weeye istifaamta halkan iyo marka caaisha waxay tidhi haddan iyadoo xukumkii usheegaysa ama ugaba jawaabaysaa qad kaanat waxay hi ixdaana midda anaga naga midi taxiidu mid xayda calى cahdi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam haddaan nahay dumarkii rasuulka ina waxani waa shaygaa dumar oo dhan ba kuba yimaada ta anaga naga midi way xaydi jirtay uma laa tu'maru biqada'in markay daahir noqoto lama amrahayn inay qadayso soomka laakin way qadaynaysa وxadثna محamed بن المثنى qال xadثna محamed بن جaعفr qال xadثna شhuعبة عن يزيد qala wuxuu hi يزيد الrshk samictu mucaadata mucaadaan maqlay annahaa sa'alat caaishata oo iyadaa u sheegtay inay caaisho weydisay ku tidhi ataqdi lxaa'idu salaata haweeneyda xaaidadii salaada ma faqaalat caaishatu axaruuriyatu anti qad kunna waxay ahaayeen nisaau rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay dumarkiisu yaxidna kuwa xayda afa amarahuna waa istifaamta waa linkaar miyuu amray an yajzina inay qadeeyaan bal dumarkii rasuulkuba way xaydayeen waa ogaa inaanay dib u tukana waa ogaa rasmiyaad maqashay rasuulka ilaah oo amray dumarkiisa inay salaada qadeeyaan qaala moxamed ibnu jacfarin waa gundar oo dee marka hore xadiidka inoogu sugnaa ayaa muxuu ihi isagoo yajzina inoo fasiraya tacni waxay ujeedaa yaqdiina jaza yajzi oo waxa weeyaan taas oo kale laa tajzi nafsan can nafsin shay-an aanay kaba gudayn ka kaafinayn naf naf kalena wax u tarahayn bal masalan markaas taqdiina baa halkan macnuu yahay dariiq saddexaad oo xadiisku leeyay waa xadiiskan keliya baabka ku sugan وxadaثna cabd بن حmayd qال aخbarana cabdالرaزاq qال aخbarana macmar can cاaصm can mعaadةa qaalat أnaha qaalat sأltu waxaan weydiiyey caaishaةa faqultu waxaan idhi ma baalulxaydi maxay tahay haweeneyda xayd kale xaaladeedu oo taqdi ay uqalaynaysaa asooma soomka ay uqalaynaysaa walaa taqdi salaata labadu waa laba cibaado markii horena umay banaanayna way wada dhaafeen ama markaa hore umay banaanaynba maxay midna uqalaynaysaa midna aanay uqalaynahayn faqaalat axaruuriyatu anti maxaruuriyeed baa tahay de iyagaa masalan <laughs> racyigan iyo waxyaalahaas qabay weeyaane oo taas bay leedahay way ku inkiraysaa markaasaa waxay tidhi haweeneydani waxay tidhi markaa qultu waxaan idhi lastu bixaruuriyatin qolada anugu kama tirsaniyo xaruuriyad ma ihi walakinii as'alu cilmi doon baanahay waan ku weydiinaya un bal dee waa taas xikmaddii bay weydiistay qaalad marka caaisha waxay tiri iyadoo daliilkii usheegaysa bal xikmaddii culimadu inoo sheegeen waa tan soo horreysiiye kaana wuxuu ahaa yusiibunaa midna asiiba dalika xaydkaasi waana asiibayay waqtigii rasuulki ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh fanu'mar waxaana la amrayay biqadaa'i soomi soomka inaan qadayno waanala amrayey walaa nucmaru nalama amrahayn biqadaa'i salaati salaada inuu qadayno bal waxaan idhina masaaishu waata aan ijmaac ahaanba aan usoo naqlinay <clears throat> baabu tasatur muqtasiri bihawbin wanaxwin ruuxii maydhanayey asturitaanka uu isku asturaya mare wax lamida macnaa dee ruux hadduu xamaam ku maydhanayo albaabkii soo ceshado uma baahno taas waa ruux dee meel markaa banaanba kuba maydhanaya ama dee dhinac ay kaba banaan tahay si dee hadiyo goor markaa is-asurkiisi uu isku asturaye maro iyo ee dhibna malaha ruux dee bal masalan taas hadduu ruuxii isagoon arkayn isagii cawradiisi aanay u muuqan maradii uu hayo dhinacii kale ka joogaa isaguna dhinacaasu kaba jira saasuu uma maydhay ruuxana uma muuqato cawradiisiiyo taas ma arkayo bal taas dee waa xadiiska inooguma imanoo de waa shay jaa-ize bal is-asturkii dee ay ahayd un meel cidlaa inaan lagu maydhin sida casharkan ka dambeeya inooguma banaan un oo isagoo qaawan ruuxaan u maydhin iyadoo meesha dadna ay kaba dhow yihiin taas ba adigu dee ah, aan adabtii ahayn ama waxaan de banaan ahayn kole de cawradiisi muuqanayso waana qisana inoo soo socotay nebi muuse oo kale iyo umuuro bal way noo soo socotaaye lakin marka kale bal isaasturkii la isaasturaya baabkiiba waxadana yaxya ibnu yaxya وxadثna yaحya بن yaحyى qala qarأtu عalى maliki can abi النضr ana ana abaa murata ninka abaa mura la yidhaaho mawlى umi haniin umu hani mawlaheeda ahaa binta abi aalibin ayaa akhbar u waramay oo abu nadr in hore usoo maro salim bn abi umaye laba yidhaaho ayaa waxa u waramaya nin abu muro la yidhaho magaciisa yaziid la yidhaaho umuhanina waa umuhani binta abi aalib cali bn abi aalib walaashii weeye ay ay isku hooyana ahayn iyo isku aababa matalan taasoo faakita iyo faadimo iyo magacyadeeda laba yidhi kollayna dee waxa weeyaan iyadu reer makay ahayd dadkii soo hijrooday may ahayd bal matalan xadiidkeedana isagoo intan kaba dheer buu salaad kollay inooguba iman doonaa intan kaba dheer oo waxyaalo kale ay laba socdaan halkan intii maydhiga unbaa inooguba iman doontee bal ninkaas baa wuxuu u waramay abanadri oo wuxuu ugu waramay anahu isagu samica inuu maqlay uma hani binta abi aalib waa haweeneydan ay nooguba sugnayd mawlaheeda ayuu ahaa laftiga mawlana macaani kala duwan oo labaataneeyey uba yimaadaaye laakiin waxyaalaha u badan ruuxan wax xoreeyey ka la xoreeyey labadaba oo haddii la yidhah dee mawla fulaan waaba ka yidhaahaan min aclaayo waa kii muctiq ahaa haddii la yidhah mawla fulanna sa halkaan hayno waa ruux la xoreeyo ruuxii welihiisa cidqiga lahaa ama bal matalan taas baaba dee la yidhaha welihiisuu leeyo mawla fulan laba yidhaaha ninkan weli hadal baa inoo yar dambeeya ayaa wuxuu maqlay umuhani bint abi aalib taqulu xalay ku qawleyso dahabtu waxaan u kacay ilىa rasuuli llaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay xaggii caamalfatxi sanadii fatxu maka waa markii maka lasoo galay un maalintii fatxu makay ahayd fawajadtuhu waxaan helay yaktasilu oo lasoo kulmay rasuulkay ujeeday waayo nin inadeertii rumaba weeyo labadooda aba ay walaalo ahaayeen iyada ayaa rasuulkay usoo qasaday kale arrin inoo dambaysayna way ula socotay oo nimanbaa gurigeedii kuma sugnaa dadkii waxa weeyaan dimaashiyadeed ahaa ama ay magan gelisay iyadu kolley malaa dad la doonayana ahaa markaan dee taasoo calina ay ka maqashay cali oo dee isagu leh waa diri doonaaba leh markaasay rasuulka ilaahay say arrintaas u sheegto ayay ugu timi fawajad fawajadtuhu waxay tihi waan helay yaktasilu isagoo madhay iyada arrinkaas iyo qad ajarna man ajarti ya waa waxa inoo dambeeya e, lakiin imika waa rasuulka ilaahay baan la soo kulmay isagoo maydhanaya waa tan walxaal faadimatu faadimo ibnatu inantiisii tasturu bisababi mare ay ku asturayso ujeedadu ee dhinac malaa wax kale ayaa xijaab u ahaa e, dhinacii dee matalan ayay kale oo wax lagu xidho albaab iyo waxyaalo aan lahayn ayay mara haysay rasuulkii ilaahay dee iyadu xaggan ay ka joogtaa isaguna xaggii kale maradii way u asturaysa u maydhanayay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh bal taa wey kolle xadiidku fawaaid intaa ka badan buu leeyahay inoo dambayse waxaan leeyahay marku isagoo dheer yimaadeen xadaثna mحamed بن رمح بن المهاجر qال أخبرna layث عن يزيد بن أbي حبيب يزيد بن أbي حبيب عن سعيد بن أbي hindin kole سعيد بن أbي hindin xafle halkan baa inoogu horeyso xadiidkan baabu leeyahy kitaabka ku leeyahy waa nin ثقا lakin أna abا murata ninka abا muro la yidhah mawlى caqilin caqiil mawlihiisa ahaa ayaa xadaثahu u waramay markii dhaweyd waxaan soo haynay أna abا murata mawlى أmi hani imikana mawlى caqiilin waxa adigu ay leeyihiin culimadu waa umuhani mawlaheedii oo iyada ayaa welihiisa lahayd cidqi iyadaa lahayd caqilo waa caqiil ibnu abi aaliboo waa la joogi jiro uu laasimay mulaasamadii uu laasimay daraaddeed ayaa laga dhigay inuu mawlaheeda yahay oo riwaayada loo nisbeeye laakiin umuhani baa welihiisa lahayd oo dee kolkolna nisbada iyo xaggan walaa iyo way kaba yimaadeen mulaasamo shaksi cid uu laasimay oo kale sa nin kaloo ruwaadda xadiidka kaba mida miqsam la yidhah mawla bni cabaasin iبن cabaas mawlihii ba la yidhah iبn cabaasna mawlihiisa ma lahayn kale nin kalea welihiisa lahaa he iبn cabaas majliskiisa ayuunbu fadhihi jire u laazimi jire oo tan baa dee taleho وmiqsam lama lazim majlis بn cabaasin bimawlah usim craq alfiyadiisio iبn cabaas markuu laazimay majliskii iبn cabaas ayaa maxaa la yihi bimawlah usim ayaa la yihi mawla بn cabaasin tanna waa taas oo kale caqiil waa laazimeen haddaba haweeneydaas ana aba murata mawla caqila xadaثahu muxuu ugu waramay ana uma hani binta abi aalibin xadaثatu aba muray u waranto waxay ugu warantay anahu lama kana caamulfatxi sanadii fatxu maka markay ahaatay ayaa atat ay u timi rasuul اllahi salى الlahu عalayh wasalam wahuwa biaclى maka maka xaggeeda sare isagoo ku sugan oo dhinaceeda saro de waa dhinacan bal matalan kolley waa dhinacan berigeeda ah ayaa dee aclى maka ay noqonaysaa dhinacan badu ay kaba xigtay biyaheeda ushumaadna waa asfala maka ayay noqon haddaba marka xaggaas isagoo kuba sugan oo shicbaagaasi buu joogay marka qaama markaasa maxay tidhi qaama rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm ilaa gusli markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu doonayay inuu qabowsado oo maydhigiisiiba uba kacay fasatarat calayhi faadimatu faadima ayaa asturtay oo maray kuba asturtay uma akhada thawba markuu maydrhigii dhamaystay uu maradiisii qaatay oo fataxafa bi uu hilaabtay oo kale oo waaba isagoo dee maradaa keliya malaa wax kale kaleo dusha ka wada aanu jirinoo maradii ayuu iskuba deday ama barkood iltixaafka siay soo sa ay kuma fasiraan kitaabu salaadna inoogaba dambaysa waa isagoo halkan luquntiisa kusoo xidho sida isu weydaariyeyba iltixaafkii ijtimaad uma sallaa wuxuu tukaday rasuulkii ilaahay amaana rakacaatin waa san baa nuskada muslimia dhacday kollay ubiye nuskadiisa samaaniya rakacaatin baa dhacdo waana sida daahirka xaggii luqada dee waa laftigii la yaqaaniba weeye taas oo kale walow tana ay tawjiihiyaan oo tana ay soo naqliyaan luqa ahaan uma salla amaana rakacaatin subxata duxa iyadoo duxa dee sunihiisii ama salaad duxaba ay tahay waa lafdiga taasuu keenaya walow lafdiga dambe taa aanu keenayn dee salaada duxaya waxaa ku tacalluqsana wax inoo dambeeye macnuhu hatana waa rasuulka ilaahay waa xafaadima oo inantiisii ayaa mare uhaysay saasuu kuba maydhanaya وxdثna abو qrayb qال xdثna abو usامة عن الوليد بن kaثيr عن سعيد بن أbي hindin بhda الاسناaد وqاla waxaanuu yihi waxay tihi markaa markaa hani fasatrtu waxa asturtay ibnatu inantiisii faadimatu bisawbi maradiisii bay saa ugu asturtay falama اktasala markuu maydhu akhadahu sawbkaa qaatay rasuulki ilaahayo fartaxafa bihi ay ishtamala bihi waa iskuba daday uma qaama waa tukacayoo fasallaa wuxuu tukaday hamaana sajadaatin ama hamaaniya sajadaatin waa jamcu sajdatin lakin waa min tacbiir ljusi wairaati lkuli sida halkaa horeba ragcadda looga cabirayo sujuuddu waa jis muhiimay ka mid taho haddii sujuudda lawaayo ragcaddiina inama jirayse marka waxaa loo jeedaa ragco un sideed ragcadood wadalika duxan laftigii hore subxata duxa bay caddaysay halkan iyada waqti barqay ahayd oo salaatulfatxi baaba la odhan karaa si ay barhkood sheegteen laakiin bal umuuru waa waxay noo dambeeya insha allah xadiidkuna waa soo noqon waqti barqa ayaana waqtigaasi ahayd xadaثna isxaaq بn ibrahim alxandaliy qala akbarana musa alqariyu qala xadaثna zaa'idaة can اlacmashi can sali bn abi ljacd can quraybi can ibni cabasi can maymunata waa xadiid sanad dheer waa sideed ruux ayaa imika muslim iyo udhexeeyey rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh sanad keliya un baa ka dheero inu hore usoo maro sagaal ay rasuulka ilaahi udhexeeyeen waayo asaanidiisa tusaaciga ugu sareeya barhkood ceshaari ha sheegteen waxaan filaya inaan dee taas la goyn karin waxa weya sagaal dee kana waaba kii kuxiga waa sideed <laughs> de afarna waa u yaryahay qaalat waxay tidhi maymuna wadactu linabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxaan u dhigay maan biyo waa biyo uu ku maydho wasatartuhu waxaan ku astur waanan asturay oo dee mare iyabaan saa ugu asturay faktasara markaasuu maydhay waa xadiid kale oo waa maymuuno um almuminiin baa iyadana san inoo soo naqlisay dee bal kolleyna xukumku waa daahir bay ilata wallah subxana wa taala ala subxaanaka allah